بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد صالب بن عبد الله بن عمر العالم العامل waxaa noo soo laabtay mar labaad cabdullaahi ibnu cumar wiilkiisii ahaa alcaalim buu ahaa caalim alcaamilu ku camalfala cilmigiisa caalim caamil ah buu ahaa lam yakun maaha axadun axad oo fii zamaani saalim ibni cabdillaahi samankiisa jooga ashbaha kaga ekaasho badan minhu xaggiisa biman madaa wixii tegay oo min asaalixiina saalixiinta ka mid ah intii tagtee saalixiinta ka mid ah ma jira axad saalim ibni cabdilaahi zamankiisa jooga oo uga ekaasho badan fi zuhdi xagga zuhdiga waalfadl xagga fadligii waalcayshi xagga nolosha alimaamu maalik baa sidaa yidhi kaana waxa uu ahaa liamiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii cumar ibn khadaab ahaa daa'ifatan koox oo min alabnaa'i carruurta ka mid ah koox ilmo ah ayuu lahaa cumar ibnu khaaab laakiin ibnahu wiilkiisa cabdullaahi ayaa kaana wuxuu ahaa ashaddahum midka ugu daran carruurta shabhan bihi oo ekaashaha xagga taqwada iyo zuhdigii iyo ekaashaha dhammaan cabdullaahi baa uga ekaa wa kaana licabdullaahi bni cumarna waxaa u sugnaa cadadan tiro oo min alabnaa'i carruur ah akaru ka badan mima kaana liabiih intuu aabbihii lahaa cabdullaahi ibnu cumar waa ka carur badnaa aabbihii laakina ibnahu saaliman wiilkiisii saalima ayaa kaana ashaddahu wuxuu ahaa midka uga daran carruurta shabahan bihi oo ekaashaha cabdullaahi loo ekaado fatacaalow kaalaya marka nutaabicu aan dabagalne aan raacraacna qisata xayaati saalim ibni cabdillaahi saalim ibnu cabdillaahi noloshiisa qisadeeda waa xafiid lfaaruqi faaruq wiilkuu awoowaha u yahay waayo macnaha waashbahi nnaasi dadka midka ugu ekaashaha badan bihi asaga khuluqan xagga khuluqda waa dabeecadda wa khilqatan xagga abuurka wa diinan iyo xagga diinta wa samtan iyo xagga hanaankii hay-ada aad buu uga ekaa ninkaasi bal aan qisadiisa dabagalno raacraacne kaalaya caasha wuxuu ku noolaaday saalim ibni cabdillaahi uu ku noolaa fii rixaabi tayba ayba meesha lagu magacaabo rixaabkeeda tayba magaalada madiina loola jeedaa almutayabati ee la tiibiyee la urgiyey rixaabkeedii barxaddeediibuu ku noolaa wa kaanad waxay ahayd taybana idaaka waktiga tarfalu mid ku firdhisa ayay ahayd fii ahwaabi marooyin ahawaab oo min alghinaa waa iska istacaaro waxay ku firdhinaysay magaalada madiina marooyin oo xagga taajirnimada ah wanacmati xagga nimcado lam tashhad lahaa aan la arkin ayada mahiilan wax lamid ah min qablu horay xilligaa meesha uu ku noolaa saalim waxay ahayd xilli magaalada madiine ay taajirnimo iyo khino ayadoo kale aan la arkin ay ku soo raaricinaysay faqad kaana wuxuu ahaa risquhaa risqigeeda ya'tiihaa mid uga yimaada radadan asagoo waasicah min kulli makaanin jiho kasta ayuu uga imaanayay wa kaana khulafaa'u bani umaya reer beni umaya madaxdoona madaxdooduna waxay ahaayeen yutiixuuna kuwa u suurogeliya lahaa magaalada madiina min asbaabi faraa'i hodantinimada asbaabteeda maa shay bay uga suuro jireen lam yakhtur bibaalin maskax aan ku soo dhicin macnaha aad bay ugu dadaali jireen wixii asbaab u noqon karaba inay hodantinimo iyo deeq fara badan gaarto magaalada madiina umade umaradii reer bani umaya laakina saalim ibni cabdillaahi lam yuqbil ma uusan qaabilin cala adunyaa adduunka kamaa aqbala calayha say adduunka u qaabileen hayruhu dadka asaga ka soo haray walam yaxfil ma uusan koobin bicradiha dheefteeda iyo cardigeeda alfaani ee dhammaanahayay kamaa yaxfala bihi kamaa xafila bihi sida ay u koobaynay gacanta ugu dhigeen oo kale siwaahu dadka asaga ka soo haray wa innamaa in kale meehe saalim zahida wuxuu ka fogaaday uu ka zahiday bimaa fii aydi nnaas waxa dadka gacmahooda ku jira ragbatan asagoo rajaynaya bimaa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ahaaday wa acrada wuxuu ka sii jeestay can ilcaajilati midaan degdegaysay adduunka ah rajaa'a asagoo rajaynaya alfawz inuu ku liibaano bilaajilati midda dambe aakhiro markaa ah walaqad jaraba walaqad jaraba waxaa jarribay oo imtixaamay khulafaau bani umaya an yuqdiquu an inay siiyaan ay yuqdiquu inay ku qarqiyaan calayhi saalib alkhayra khayrka xoolaha inay siiyaan oo ay ku qarqiyaan saalib yay ku jaribeenay ku talagaleen kamaa aqdaquuhu sida ay ugu maasheeyeenay u siiyeen oo kale calaa kayrihi kayrkiisa fawajaduuhu waxay heleen zaahidan asagoo ka fogaaday bimaa fii aydiihim waxa gacmahooda ku jira way ogaan waayeen oo macnaha inuu waxay ogaadeen oo ay heleen inuu nacsan yahay uu ka zaahidaayo ka fogaanayo waxa gacmahooda ku jira mustasgiran yaraysanahaya lidunyaa adduunka iyo wamaa fiiha waxa ku dhex suganba inaysan wax weynba uusan u arkaynin fa fii daati sanatin sano oo sanooyinka u saaxiib ah qadima wuxuu soo galay sulaymaan ibni cabdilmelik makkata maka xaajan asagoo xaaji ah asagoo xajinaya buu sulaymaan soo galay maka falammaa markii akhada uu guda galay yatuufu inuu tawaafo tawaafa alquduumi tawaafka lagu magacaabo tawaafu alquduum idan saddex tawaaf baa la tawaafaa xajkii waa tawaafu lquduum oo markaad gasho ah awaafulifaada oo maalinta tobanaad ah iyo awaafuulwadaac oo maalinta sagootinta ah dawaafkii quduumkae gelitaanka markuu dawaafay absarat wuxuu arkay saalim ibni cabdilaahiyo yejlisu fadhiya eh, qubaalata alkacbati kacbada horjeedkeeda kacbada horteeda saa u fadhiya fii khuduucin si khushuuc ku jirana u fadhiya khuduuc macnaha asagoo aad u khuduucayo ilaahay u khuduucsan wayuxariku dhaqdhaqaajinaya lisaanahu carabkiisa bilqur'aani qur'aanka ku dhaqdhaqaajinayee aqrinaya fii tabatulin si go'itaan ahoo qur'aanka u go'ay iyo wa khushuucin si uu khushuuc ku jiro qur'aanka carabkiisa ugu dhaqdhaqaajinaya wa cabaaraatuhu ilintiisuna tasixu ay qubanayso calaa khadayhi labadiisa dhaban saxan qubasho indhihiisana ilintiisa dheh tasuxu ay ku soo daadanayso calaa khadayhi labadiisa dhaban saxa soo daadashii qubasho xataa intii laka anna aad mooddaa waraa'a caynayhi labadiisa indhood gadaashooda baxran bad inay ku taalloo min addumuuci ilin ah say u soo qubanaysa indhihiisa biyahooda falamaa markii faraqa uu faaruqay uu dhammeeyey alkhaliifatu khaliifkii wa sulaymaan ibni cabdilmelige min tawaafihi tawaafkiisii uu dhammeeyey wa sallaa uu tukaday ragcatayni labadii rakcadood oo sunnata tawaafi tawaafka sunnadiisa waxaa la sharciyeeyaa markuu qofku tawaaf ku dhammeeyo laba ragcadood oo maqaamu ibraahiima gadaashiisa inuu ku tukado haddii cimriya haddii xaj tahay labadaba labadii ragcadeed ee tawaafka sunnadiisa uu tukaday tawajaha wuxuu u soo jihaystay khaliifkii uu soo aaday ilaa xaysu meeshii yejlisu uu fadhiyey saalim ibni cabdillaahi saalim ibnu cabdullaahi meeshuu ku khushuucsanaa ayuu soo aaday faafsaxa annaasu dadkiibaa u banneeyey oo u waasiceeyey lahu sulaymaan aariiqa wadabi xataa akhada ilaa uu ka qaatay makaanahu booskiisii makaankiisa bijaanibihi saalim dhinaciisa markay khaliifku dadku arkeen way u waasixiyeen oo jidkiibay u banneeyeen saalim dhegkiisa ayuu makaankiisii ka qaatay uu fadhiistay wakaada wuxuu sigay khaliifka yamasu inuu taabto ku taabto birukbatihi jilibkiisa rukbatahu jilibkiisaani suu ugu dhowaanayey yaa wuxuu sigayba inuu lowga ama jilibka jilibka u saaro falam yatanabbah maba baraaruginba lahu asaga khaliifka saalimun saalim nin madaxa hortaada soo fadhiistay iyo cagtaada jilibkiisa ku saari rabaa damba mausan ka gelin walam yaltafit ilayhi mana eeginba saana ma loo fiirinin liannahu maxaa yeelay kaana saalim wuxuu ahaa mustaqriqan mid ku maashoodsan oo dhexda uga jira mustaqriqan mid ku maashoodsan bimaa huwa fiihi wuxuu ku dhex sugan yahay khushuuc iyo qur'aan akhrin iyo waxaas uu ku maashoodsan yahay mashquulan mashquul ku ah bidikri illaahi xuska ilaahi can kulli shayin shay kasta mashquulkaga ah wax kasta wuu ka mashquulayo dikri alluu ku mashquulsan yahay ilan kacbadii uu joogaaye waafiqa wuxuu gudogalay ama uu bilaabay alkhaliifatu khaliifkii yarku inuu dhowraayo sugaayo ku fiirinayo saaliman saalim biarfin khafiyin il qarsoodi ah ilil buu ugu dayayaa wayaltamisu wuxuu la raadsanayaa uu la fiirsanayaa uu la sugayaa fursatan fursad yatawaqafu uu ku istaajiyo fiiha gudaheeda can itilaawati tilaawada hal fursadoo qur'aanka uu joojiyo yuu la gaadayaa wayakufa uu kaga reebtoonaado uu kaga istaago saalim uu kaga joogsado caninnaxiibi oohinta oohinta uu haayana uu kaga istaago xataa yukallimu suu ula hadlo khaliifkii waa sugayaa ila lama hadli kara ninkaa qur'aan uu akhrinayaa rabbina waa xusayaa fursad buu la raadsanayaa marka fursadaasuu tilaawadana ku joojiyo oohintana uu ku joojiyo si ay fursad ugu noqoto inuu markaa la hadlo falammaa markii waatathu ay u timid ee uu helay alfursatu fursadii oo wax yar uu istaajiyey maala calayh waa u iishay marka isla markiiba saasuu ugu iishay wuu u leexday waa u dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa abaa cumar abaa cumarow nabadgelyada alla korkaaga ha ahaato iyo waraxmat waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisa abaa cumar baa lagu kunyayn jiray faqaala wuxuu yidhi saalimna wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh adigana korkaaga ilaahayna salaamtiisa iyo naxariistiisa iyo barakadiisa ha ahaato faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu ku yidhi saalim bisawtin cod codkaasoo khafiidin raaraca cod hoos ah macnaha ayuu ku yidhi salnii i weydiiso xaajatan baahi iyo dan aqdihaa aan kuu gudee laka adiga yaa abaa cumar abaa cumaro wixii baahi ah oo dhibaato ah oo ku haysaa bal ii soo rafci oo ii soo sheeg si aan wax kaaga qabto falam yujibhu saalim bishay waxba uma jawaabin marka wuu ka aamusayba falam yujibhu uma jawaabin saalim saalimna bishayin wax uu u jawaabay ma jiro fadanna wuxuu u maleeyey alkhaliifatu khaliifkiina annahu asagu lam yasmachu inuusan maqlinba inuusan hadalkii uusan maqalsiinine markaa uu maqlin sababtu u aamusan yahay saasuu khaliifkii u qaatay famaala waa u dhowaaday haddana oo waa u sii iishay calayhi korkiisa akara wax ka badan min dii qabalin markii hore markii hore suu ugu ishay ugu dhowaaday si ka sii daran buu ugu dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi raqibtu waxaan jeclaystay bian tas'alanii inaad i weydiisato xaajatan baahi iyo dan haddii ay jirto liaqdiyahaa lakasaan kuugu gudo aan wax kuugu qabto fa qaala saalim wuxuu yidhi wallaahi allah ku dhaartee innii anigu la astaxyi waan xishoonayaa waxaan ka sariiganayaa an akuuna inaan ahaado fii bayt illaahi jalla wacaza beydkii alle kacbada anoo ku jira uma kabacdina as'ala axadan qof aan weydiisto wax hayru an ilaahayn subxaana wa tacaala hayra ilaahay kayrkiisa inaan wax weydiisto anoo weliba beydkii allah caza wajalla ku dhex jiro haddaan bannaanka joogi laha xataa waxbay ahaan lahayd ama kacbadii mucadamada oo sharafta badnayd ku dhex jira oo beydkii ilaahay ah uma as'ala axadan qof bani aadama inaan hayrahu hayrkii aan wax weydiisto fakhajira wuu xishooday marka alkhaliifatu khaliifkii wuu isku xishooday wasakata waana aamusay laakinahu laakiinse dalla wuxuu ahaaday khaliifkii uu ku sugnaaday jaalisan fadhi fii makaanihi makaankiisii meeshiisii buu fadhigii isaga laasimay falamaa markii qudiyat isalaatu salaadii la gutee waajibkii la dugtay nahada waa kacay oo u hinqaday saalim yuriidu asagoo doonaya almudii'a ilaa raxlihi meeshuu deganaa inuu aado waa soo kacayoo meeshii maka uu ka deganaa inuu aado yuu u soo baxay falaxiqat waxaa areeshay oo ka daba tagtay bihi saalim jumuucu nnaasi dad jumuuca ciidad fara badan oo dad ah jumuuc naas ah dad fara badan ayaa ka daba tegay socodkii u dhaqaaqayba haadaa midkaan yas'alu wuxuu su'aalanayaa can xadiidin xadiid oo min axaadiidi rasuulillaah rasuulka alla axaadiistiisa ka mida salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiiskan maxaa loola jeedaa bal ifasira muxuu yahay mid baa su'aalaya wadaaka kaa yastaftihi wuxuu ka fidya dalbanayaa fii amrin arin oo min umuuri diin diinka umuurihiisa ka mid ah saa iyo saa haddii la yeelo maxay diinta ka qabtaa wa haaliun ku saddexaad yastasxibuhu wuuu mid saddexaad yastansixuhu wuxuu ka dalbayaa naseexo bal arrintaa wax igala qabee ii naseexay buu leeyahay <clears throat> fii shani shani oo min shu-uuni dunya adduunka shu-uuntiisa ka mid a dhibaatadaa iyo arrintaasaa isoo food saartaye maxaad iigu naseexayn lahayd waa ku saddexaad waa ku afaraad yatlubu min wuxuu ka codsanayaa duca shiikow iisoo duceey buu leeyahay ummaddiibaa saas ugu firixsan marka oo ka daba socota wa kaana fii jumlati man laxiqa bihi intii haleeshay iyo jumladii iyo kooxdii haleeshay ee ka daba socotay saalim bihi asaga waxaa ka mid ahaa khaliifatu lmuslimiin muslimiinta qaliifkooda waa sulaymaan bin cabdilmelig waa kii hadda la yidhi beytka alle gudihiisa ilaahay keyrkii wax ku weydiisanaya waa xishoonaya falamaa markii ra'aahu ay arkeen sulaymaan annaasu dadkiina wasacuu lahu way u baneeyeen inuu bal saalim doonahayo markay arkeen jidkay u baneeyeen lahu asaga xataa intii xaadaa uu la soo sinmay mankib mankibuhu garabkiisa mankibuhu mankiba saalim ibni cabdilaahi ilaa garabkiisa uu la simay saalim ibni cabdilaahi garabkiisa famaala calayh haddana waa weyshay weli ma quusanin wahamase afka ayuu u saaray fii udunihi dhegtiisa hamsiga waa markaad afka qofka u dhowayso tartiib aad rabto wax inaad ugu sheegto dhegtiisii wuu hamaseeyey qaa'ilan asagoo odhanaya haa naxnu ulaa'i waa kaanaayo annaga qad qadownaa waxaan nahay hadda khaarij almasjidi masaajidka banaankiisa sowtaad markii hore i tiri wallaahi inii la astaxyi an akuuna fii bayt illaahi jalla wacaza uma as'ala axada gayrah saa ima dhihino wa haa naxnu haa naxnu anagu ulaa'i waa kaayo waxaanu nahay qad qadownaa kuwa ahaaday khaarij almasjidi masaajidka banaankiisa fasalnii xaajatan xaaje i weydiiso aqdihaa laka aan kuu guday wax iweydiiyo wuu ka daba taagaya maanta o dhan fa qaala saalim wuxuu yidhi horta waa kaa yaabanahaye min xawaa'iji dunyaa ma baahiyo adduun baa am min xawaa'ij alaakhira waxaan aan kuu qabto aan kuu qabtaad i leedahay ma baahi adduuna mase baahi aakhira ii sheeg bal marka hore maxaan ku weydiistaa maxaan ku su-aashaa ame min xawaa'ij اdunya baahiyaalo adduune am min xawaa'ij اlaakhirati mase xawaa'ij iyo danooyin aakhiro fartabaka waa xirmay marka hadalkii baa ku xirmay alkhaliifatu khaliifkii hadalkii baa ku istaagay macnaha wuu hadli waayey wa qaala wuxuu yihi bal min xawaa'ij اdunyaa baahiyo adduun ila aakhiro gacan kuma haya asaga lacag baan rabaa iyo guri ii dhis iyo faras ii gad iyo xaas igu dar iyo waxbaa iga kala daasan iyo waxaa buu qaban karaa xawaajo adduun iyo xawaa'ij aakhira ma qaban karo bal min xawaa'iji اdunya adduunka xawaa'ijteeda iyo danaheeda faqaala lahu saalimu saalim baa khaliifkii wuxuu ku yidhi inanii anigu lam aطlub maba weydiistaba ma dalbo xawaa'ij addunya baahiyaha adduunka miman yamlikuhaa axadka hantee gacantay ugu jirta xataa ma weydiista buu yidhi wax yaraa alla ku siiyey ilaahii adduunka lahaa xataa ma dhaho aniga ilaahu adduun isiin inta aakhiro weydiistaa fa kayfa aqlubuhaa seen u weydiisanayaa oo aan uga dalbayaa miman laa yamlikuhaa midaan waxba hananinba maxaad tari kartaadi axadkii gacanta ay ugu jirtayba ma weydiista aniga intaasi waxaan ka murga oon ku mashquulsanahay baahida aakiro faqajila wuu yaxyaxay haddana fakhajila wuu xishooday alkhaliifatu khaliifkii minhu isaga ayuu ka xishooday waxayaahu wuu salaamay waاnsarafa can waan isaga gadoomay ayuu yihi maxsalaam wahuwa yaquul isagoo dhahaya maa acazakum maxaa idinka cizi badan aala khiaab aala lkhaaabi reer khiaabow bizahaadati zuhdinimo maxaa idinkaga cizi badan iyo watuqa alla ka cabsi alla waad zaahideenoo waad ku cizowdeen wamaa agnaakum maxaa idin deeqnaa deeqnaan badan bilaahi alla uu idin deeqay jalla wacaz inta ilaahay idin deeqayna badnaan badana baaraka allaahu allah barakeeyo calaykum korkiina min aali beytin aalu beytki cumar haddaad tihiin wa fi sanati sanadii allatii taasoo qablahaa tan ka horaysayna xaja waxaa soo xajiyey alwaliid bin cabdilmelik falamaa markii afaada annaasu dadkii ay ka shubmeen ay ka baxeen min carafaa laqiya wuxuu la kulmay alkhaliifatu khaliifkii saalim ibni cabdillaahi waa weliid bin cabdilmelik wuxuu la kulmay haddana saalim ibni cabdillah waa xaj kale fi lmusdelifa ayuu kula kulmay ee maalinta sagaalaad marka carafa laga shubmo masdelifaa la aadaa oo habeenka tobanaadka loo hoydaa wahuwa asagoo muxrimun muxram ah asagoo xarman ayuu la kulmay saalim faxayaahu wuu salaamay wabayaahu faxayaahu wa uu salaamay wabayaahu wabayaah macnaha waa u duceeyeyo wuxuu ku tilmaamay inuu maqaamkiisa alla kor u qaado rafaca allaahu maqaamak saasoo kaleu markaa yidhi waa sharfay oo waa cizeeyey waayo facayaahu wabayaaha waa salaamay wuuna sharfay uma kabacdi nadara wuxuu eegay ilaa jasadihi jirkiisii almakshuufi ee faydnaa ilan go un baa hoos laga xirtaa kuna kor baa laga qaataa korkiisoo meel ka furan buu arkay fawajadahu waxa uu helay khaliifkii taama albunyati inuu jasadkiisu yahay mid taam ah waa saalime saalim baa bunyadiisa iyo jasadkiisa taam yahayo ilaahay abuur u dhameeyey baadiya alquwati xooggiisuna uu daahirsan yahayuu muuqdo xooggiisana bannaankuu u soo baxsan yahay kaannahu waxaad moodaa binaa'un mabaniyun dhis la dhisay dhisma la taagay habka uu jasadkiisa u dhisan yahay iyo qaabka uu markaa yahay dhisma taagan baad moodaa fa qaala lahu wuxuu ku yidhi innaka adiga qaliifkii baa dhahaya laxasanu اljismi nin jasad fiican baa tahay yaa abaa cumar abaa cumarow famaa akaru طacaamika maxaad cuntaa buu yidhi aad dhisan tahay lafahaaga iyo jasadkaaga xoog buu leeyahay طacaamkaagu waa maxay maxaa cuntaa waa fitamiino leh iyo waxaa maad cuntaa faqaala wuxuu yidhi alkhubز wazayd baan cunaa buu yidhi kibis iyo saliid saliiddaas iyo muufadaa ama kibistaa ama rootiga ayaan saa ugu daartaayo wax kale ma cuno waidaa wajadtu marmar haddaan helo allaxma hilib axyaanan marmarna waidaa wajadtu haddaan helo allaxma hilib axyaanan marmarna akaltu waa cunaa buu yidhi maba hela inta badane marmar haddaan helo hilibkana waa dhex gashtaa laakiin inta ugu badan kibis iyo waxaan cunaa buu yidhi saliid fa qaala khaliifkii wuxuu yidhi alkhubs wazayd ma saliid iyo muufa faqaala nacam haa faqaala awa tashtahii makuu baxaysaa marka waaye saliid iyo iyo muufo awa tashtahiihi ma ishtahaynaysaa macnaha ma kugu soconaysaa faqaala wuxuu yidhi idaa lam ashtahi haddaanan ishtahaynin oon iska naco atruku waan ka tegayaa ayadii baan dhaafayaa maxaa imaanaya marka baahi soo maaha baahi markay timaado anaa cunayaba xataa ajuuca ilaa aan baahdo faashtahiyo warkaasaan jeclaysanaya buu yidhi waxaan ma cuno iyo dherg maalintay baahi timaado wax kale la waayo waxaad maanta kafaanaysaad cunaysaa macnaha marka naftan kibir un waayo waxeeda maahane haddii ay cuni weyse istahdo waxaan ma cuni kartid waaba ka dayna ayadoo dhanba waa dhaafayaa markii ay baahato ayadaa u hanqaltaagaysaa muufada iyo saliidda hilib la duu u noqonaya xataa ajuuca ilaa aan baahdo oo fa ashtahiyahu markaa aan ishtaheeyo wa kamaa ashbaha saalim saalim suu ugu ekaa jaddahu awowgii alfaaruuq fi licraadi ka jeesashada can iddunya adduunka laga jeestay wazahaadati zuhdinimadeeda bicaradihaa cardigeeda iyo dhadhalaalkeeda alfaaniya ee dhammaanaysu ugu ekaa ka jeesashada awowgii faqad ashbahahu aydan sidoo kale wuxuu ekaa wuxuu uga ekaa fi ljahri ku dhawaaqidda bikelimati اlxaqi kelimada xaqaa la dhawaaqideedii la jaharkeeda mahmaa kaanad in allaala intay tahay faqiilat wad-adeedu miday culus tahay shadiidat shadiidat atibaac shadiida ayna daran tahay atibaac ay daran tahay attibicaati macnaha inkastay haqiilo tahay wad-ada waa xagga culayskeeda xataa haddii nafci u go-ayso xataa haddii tabicaad iyo waxyaabo badan oo dhibaatay ka soo raacayso tacab badan ay leedahay wuxuu ahaa mid la jahra kama joogsan jirin sida cumar oo kale min dalika waxaa ka mid ahaa annahu dakala wuxuu usoo galay saalim maalin cala alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf daata maratin mar mararka u saaxiibkaa fii xaajatin buu ugu soo galay dan oo min xawaa'iji muslimiin baahi asaga uu qaba ma aha ilaan boqoradii baa la daba taagan maxaan kuu qabnaa kuu qabanaa asnamaya buu leeyahay xajaaj wuxuu ugu yimid muslimiinta danahooda dana ka mid ah faraxaba bihi waxaa soo dhoweeyey alxajaaj xajaaj ayaa soo wa adnaa wuxuu ku soo dhoweeyey majlisahu makaanu fadhigiisa wabaalaqa wuxuu xajaaj ku xeel dheeraaday fii ikraamihi saalim soo dhowayntiisa wa fii maa waktihumaa labadooda kadaalika ay sidaa yihiin isla fadhiyaan id utiya waxaa loola yimid oo loo keenay alxajaajo biaa'ifatin koox oo min arijaali ragga ka mid ah shucfi shucuuri timahoodu ay basaasan yihiin nadaafad iyo saliid iyo shallaan ka muuqanin dad ayaa loo keenay timahoodu ay basaasan yihiin oo gubrin ajsaami jasadkoodana uu boor leeyahay booraysan ayagoo dhanba sufri lwujuuh wejigoodu qaab daran yahay madow iyo qas ka muuqdaa muqaraniina laysku xirxiray fi lasfaadi katiinado silsilada saa inta laysugu soo xirxiray yaa loo keenay asagaa kolley amroo dhahay soo bixiya faltafata wuu eegay alxajaaju xajaaj ilaa saalim saalim buu eegay wa qaala wuxuu yidhi haaulaa'i kuwaan saalimow buqaatu lmufsiduuna fi lardi waa kuwii buqaadda ahaa waa kuwii xadgudbayaasha ahaa mufsiduuna fi lardi waa kuwii allada fasahaadinaayey mustabiixuuna waxay banaysanayaan limaa xarama allaahu wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey oo min addimaa'i dhiigag ah dhiigaga dadka kuwii banaysanaaye waay uma kabacdi acطaahu wuxuu u dhiibay xajaaj ninkii saalim ahaa sayfahu sayftiisa saaftii intuu saa ugu dhiba buu dhahay nimankan waa nimankii buqaada ahaa ee dhiig xurmada alla banaysanayey ee dhiigga banaysanayey wa ashaara wuxuu u ishaaray ilaa awalihim kii koowaad wa qaala wuxuu yidhi calayka bihi korkaaga asaga ahaaday faqum kac ilayhi asaga wadrib dhufacunoqow qoortiisa qoorta ka goy buu dhahay seeftan qaado fa akhada saalim saalim wuxuu qaatay asay seeftii buu soo qaaday min yaddi alxajaaj xajaaj gacantiisii buu ka soo qaaday wa madaa wuxuu usoo soo dhaqaaqay naxwa rajul ninkii dhankiisa waqad shakasat aydii oo ay taagantay abasaaru lqawmi dadkii meesha fadhi indhahooda naxwahu dhankiisa saanin baa saa loo soo eegay naxwahu tanduru maadaa yafcal waxay dhowrayaana la sugayaa muxuu samayn doonaa seeftii wuu soo qaatay falamaa markii waqafa uu soo dul istaagay calaa rajul ninkii dushiisa waa saalime intuusan qoorta ka goynin qaala lahu wuxuu yidhi amuslimun anta muslimaa tahay waryo nin ilaahay rumaysan ma tahay faqaala nacam haa walaakin maa anta wa su-aal su-aashaasi adi maxaa iska kin galay buu yidhi imdi fuli imdi u dhaqaaq liinfaadi maa umirta bi wixii lagu amray fulinteeda ingeesi waay maxaa iga weydiinaya muslimaa tahay iyo muslim baan ahay laakiin samee walaakin maa anta maxaa kaaga jira adi wa haada su'aala su-aasha imdi u dhaqaaq liinfaadi maa shay fulinteeda umirta bihi lagu amray fa qaala lahu saalim saalim baa ninkii wuxuu ku dhahay haddana wahal sallayta subxa saakaas wax ma tukatay salaadii subxeed ma tukatay faqaala qaala rajul ninkii wuxuu dhahay qultu laka waxaan ku idhi innii anigu muslimun muslim baan ahay uma tas'alunii haddana ma is-u-aalaysaa oo ma waxaad i weydiinaysaa in kuntu sallaytu subx inaan ahay mid subax tukaday nin muslimaan ay ku yidhi subax ma tukatay waa maxay waawa muslima subaxuu tukanayaay wahal tadunnu ma u malaynaysaa anna hunaaka meeshaan musliman inuu joogo laa yusallii aan tukanin zamankeenoo kale ma aha muslimiin badanoon tukanayn salaad subax baa jirtaa laakiin wuxuu leeyahay meeshaan ma u malaynaysaa inuu muslim joogo oo aan tukanaynin fa qaala saalim wuxuu yidhi as'aluka waxaan ku weydiiyey asallayta subxa haada alyawm maanta subaxeeda ma tukatay fa qaala rajul wuxuu yidhi hadaaka allah allah ku hanuuniyo qultu laka nacam habaan ku yidhi ha wasa'altuka waxaan ku su'aalanaa wasa'altuka anigana waxaan ku su'aalanaa buu yidhi an tunafida inaad fuliso maa amaraka bihi wixii uu ku amray haada aalimu aalimkan xajaaj ah ninkan aan u xirxirannahay daalimka ah amarkiisa fuli wailaa haddii kale carabta waxaad la kulmaysaa nafsaka nafsadaada lisakhatii xanaaqiisa aduu kugu daraa haddii kale fuli farajaca saalim soo laabtay ila alxajaaj warama sayfa sayftii wuu ku tuuray bayna yaday hortiisa wa qaala wuxuu yidhi ina arajula ninka yuqiru waa qirayaa biannahu muslimun inuu muslima buu qirayaa wa yaquulu wuxuu leeyahay uu kaloo sheeganayaa innahu sallaa inuu tugtay subxa haada alyowm subaxan maanta ah waqad balaganii waxaa iga soo gaaray anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi man sallaa salaata subxi qofkii tukada salaad subxeed fahuwa fii dimmat illaah magan alluu ku jiraa subxaana wa tacaala riwaayad kalea ku dartay man sallaa salaata subxi fi jamaaca ninkii jamaaca ku tukadaa fahuwa fii dimat illaahi ilaahay dimadiisuu ku jiraa ka warrama nin ilaahay magantiisa ku jiraa ninka inta u dalaadsaday soo qabtay ama dilay ama dhibaatay ama mashaakil gaarsiiyey waa dhibaato dimme iyo magan iyo ammaan alluu ku jiraa wa inii anigu laa aqtulu dili maayo rajula nin dakhala galay fii dimat illaahi caza wajalla dimada ilaah subxaana wa tacaala seen ugu dhiiranayaan nin dimada alla ku jira riwaayad qaar baa waxay ku dareen qof allaala qofkii dhiba qof salaad subax jamaaca ku tukaday hadduu rabbi la kulmo ilahay naartuu ku afgembiya subxaana wa tacaala waa dhibaata aad yaad markaa u weyn faqaala lahu lxajaaj baa wuxuu yidhi muqdaban asagoo xanaaqsan inanaa anagu laa naqtulhu u dili mayno calaa tarki salaati subxi salaad subax ka tegitaan darteed uma dilayna buu yidhi wainamaa naqtulu waxaan u dilaynaa liannahu maxaa yeelay asagu miman buu ka mid ahaa acaana taageeray acaana gacansiiyoo taageeray calaa qabli khaliifati cuثmaan ibni cafaan raggii cuثmaan ibni cafaan dilay dabuu taageeray faqaala lahu saalim wuxuu ku yidhi inna fi nnaasi dadka man baa ku sugan huwa asaga wlaa minii wa minka ani i adigaba nooga sokeeya nagana xiga bidami cumaan cumaan dhiigiisa maxaa noo geeya annaga dadkiisii baa jooga faraha kala bax fasakata alxajaaj wuu aamusay walam yuxir jawaaban jawaabna ma soo celinin wala marja walam yuxir ma soo celinin jawaaban uma intaa kabacdi ina axada mid oo shuhuudi اlmajlisi goobtaa dadkii joogay ka mid ah yaa qadima wuxuu u galay cala almadiinati magaalada madiina madiine ayuu aaday nin dadkii meesha joogay ka mid oo ah qisada ku dhacaysay wa akhbara cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu u sheegay bimaa talabahu wixii uu ka dalbay alxajaaj min ibnihi wiilkiisii saalim qisadii buu uga sheekeeyey xajaaj baa maalin cabdullaahi u yimid seef buu u dhiibay ninkaa dil buu yidhi arrintii baa looga sheekeeyey falam yatara falam yatara falam yataraya muusan suginba falam yataraya ah. yata falam yataraya muusan sugin xataa yasmaca ilaa uu maqlo waa cabdullahi ibnu cumare baqiyat alkhabari qabarka inta dhiman bilowgii markii loo bilaabay say ku dhammaatay maba suginba wa inamaa baadara wuu la soo muxadiahu kii u sheekaynahayey oo xadiidka u waday qaa'ilan asagoo odhanaya wamaa sanaca saalim saalim muxuu ka sameeyey biamri اxajaaj xajaaj arrintiisa faqaala lahu wuxuu yihi sanaca kada wakada saai saasuu sameeyey wuu su-aalay ma tukatay muslim maa tahay seeftii buu tuuray iican aad buu ugu farxay marka waa la canhu xaggiisa macnaha waa cabdullahi bni cumar wixii saalim uu sameeyey wuu ku farxay wa qaala wuxuu yidhi kayisun kaysun kayis waayo buu yihi xasanun xasan nin fiican alla wanaag badnaa wanaag badnaa caaqilun caaqilun caaqil caaqil dhalay waayo buu yihi wallahi nin hagaagsan waay walamaa markii aalat ilkhilaafatu khilaafadii ay usoo wareegtay ilaa cumar ibni cabdilcaziiz kataba wuxuu usoo qoray ilaa salim ibni cabdillaahi yaquul asagoo odhanaya amaa bacdu salaan kadib fa ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye ibtalaani wuxuu igu imtixaamay bima btalaanii bihi wuxuu igu imtixaamay oo min walaayati amri lmuslimiin wilaayada iyo maamulka muslimiinta amarkooda ah can gayri mashhuuratin minii anoon laygala tashanin walaa alabin iyo alab aandoon jirin mana codsanin mana laygala dalbin mana laygala tashanin faas'alu اllaha allaan su-aalaynayaa aladii allihii ibtalaanii bihaada اlamar amarkan ee kana igu imtixaamay an yuciinanii calayh inuu igu kaalmeeyo ilaahay baan ka baryayaa imtixaankan adag ee idul saarnay mu'miniinta amantooda ah inuu gacan igu siiyo ee fa idaa jaa'aka saalimow hadduu kuu yimaado kitaabii kitaabkayga haadaa ee kan ah fabacad lii iisoo dir bikutubi cumar ibn khaaab cumar ibn khadaab kutubihiisii iisoo dir waaqdiyatihi xukumyadiisii wuxuu wax ku xukminayay iisoo dir wa siiratii taariikhdiisii dhaqankiisii suu ku socdayna kutubay ku qornaayen iisoo dir fa innii anigu caasimun calaa an attabica waxaa go-aan iga ah oo aan goostay inaan raaca siiratahu dhaqankiisa suu wax ku xukmin jiray iyo cadaaladiisa taasaa iga go-an buu yidhi wa asiira aan ku socdo calaa nahjihi waddadiisii in acaananii hadduu igu kaalmeeyo allahu ilaahay calaa dalika arrintaa wasalaamu nabadgelina korkaaga ha ahaato warqadaasuu usoo diray fakataba wuu soo qoray ilayh xaggiisa saalim saalim baa jawaab usoo diray yaquul asoo odhanaya amaa bacdun intaa kadib faqad jaaanii waxaa ii yimid kitaabuka warqadaad alladii taasoo tadkuru fii aad ku sheegayseed ku xustay ana allaha alle caza wajal qaalib ahaa oo weynaayay ibtalaaka inuu ku ibtileeyey allou ku imtixaamay limrati muslimiin muslimiinta maamulkooda min gayri طalabin minka walaa mashhuura adoon codsan lagaalama tashanin in laguu dhibay muslimiinta maamulkooda waannaka adigana turiidu inaad doonaysaad iisoo qortay an tasiira bisiirati cumar inaad ku socoto cumar siiradiisa falaa yafutka horta yaysan kaa hoos bixin buu yihi falaa yafutka yaysan ku dhaafin macnaha hamogaanin waayo annaka adiga fii zamaanin inaad ku sugan tahay zaman ayra zamani cumara cumar zamankiisaan ahayn horta cumar zamankiisa ma joogtid wa anna laysa fii rijaalika raggaagana inaysan ku sugnayn man mid yumaahilu lala maali dhigo lala maal dhigi karo rijaala cumara cumar rijaashiisa ragga kula shaqaynaya ee baarlamaanka kula fadhiyana raggii cumar oo kale inaysan ahayn taa horta ayaysan ka hoos bixin ogow walaakiin laakiinse iclam ogow annaka adiga in nawayta haddaad niyaysato alxaqa xaqa oo waaradtahu aad doonto xaqa inaad samayso niyad ay kaa tahay acaanaka allahu calay allah kugu kaalmaynaya marka hor niyadda gashada marka kursiga madaxtinimada aad ku fadhiisataba inaad ummadda u garsoorayso shilinkii ku soo galo aadan guri qaasa ku dhisanayn ayaga aad ku bixinayso haddaad doonto acaanaka allah allah waa ku saacidayaa calayka calayhi arrintaa dusheeda wa ataaxa laka wuxuuna kuu suuragelinayaa uu ilaahay ku siinayaa cumaalan shaqaale yaquumuuna laka bihi arrintaa kugu saacida kula garab istaagaa yuu ilaahay kaaga dhigayaa wa aataaka wa ataaka bihim wuxuuna kaaga keenayaa ilaahay wa ataaka bihim rijaashaa ku garab istaagaysa waxay kaaga imaanayaan uu ilaahay kaaga keenaya min xayu meel laa taxtasib aadan malaysanaynin faina cawna allahi ilaahay kaalmihiisa lilcabdi addoonka uu u kaalmaynayo calaa qadri niyatihi waa niyadiisa inta qadarkeedu ay tahay niyadaadu hadday fiican taalla waa ku kaalmaynayaa faman faman qofkii faman qofkii tammad ay taam noqotay dhamaystiranto niyatuhu niyadiisa fi lkhayri khayrka tama cawnu llaahi ilaahay kaalmadiisii gargaarkiisa uu u kaalmeeyo asagana taan bay u noqonaysaa waman qasarat qofkay qasaarto ay nusqaanto macnaha qasarat niyatu niyadiisa naqasa min cawni illaahi lahu kaalmada allah ka nusqaamaysa asaga biqadari naqsi niyatihi intay niyadiisa hoos u dhacday waidaa naaza waidaa naasacatka hadday kula muranto hadday kula doodo nafsuka nafsadaada ilaa shayin shay mima shay ay kugula dooda laa yurdi allaahu ilaahay aan raali gelinay uusan ilaahay raali ka ahayn jala wacaza adoo madax ah nafsadii waxbay ku tusaysaa qaar baa ku fikira beri baa meesha lagaa tuurayaaye wax yarun baad joogaysaaye ka fara qabsa intaad ka fara qabsan karto nafti baa kula murmaysa marka hadday nafta kula naasacooto wa idaa naasacadka hadday kula dooday kugula dhegto nafsuka nafsadaada ilaa shayin shay xaggii mimaa laa yurdi allah rabbi aan raali gelinayn jalla wacaza fadkur xusuuso man kaana qablaka dadkii kaa horeeyey oo min dawi sulطaani madaxda ahaa dadkii adi kaa horeeyey kuwa xasuuso aladiina kuwaasoo sabaquuka kaaga hormaray oo aaday ila raxiili safarkii can haadihi dunya adduunkaa ka baxay dadkii madaxda ahaa ee dhintay kuwa maskaxdaada geli oo xusuuso wasal nafsaka nafsadaada kula doodaysa weydii kayfa sidee tafaqa'at ay u soo dhacday cuyuunuhum indhahooda indhahoodu sidii ay noqdeen macnaa qofka marka qabriga la dhigo cabaarna uu ku jiro indhihiisa say u soo dhacaan bal xusuusaa la yidhi allatii indhahaasoo kaanu ay ahaayeen yashhaduuna kuwa ku daawada bihaa ayaga alladaati waxyaabaha raaxa raaxada ah ladaadka iyo waxyaabaha qofka madaxda ah wax cun inuu iska daawadu jecel yahay waxay rabaan ha noqdaane sidaa darteed waxyaabaha ladaadka ah oo ay indhaha ku shaahidiyeen say noqoday bal xasuuso iyo wa kayfa sidii tamazaqad ay u go'go'day butuunuhum caloolahooda allatii taasoo kaanuu ay ahaayeen laa yashfacuuna bihaa kuwa aan ka dharjinin min ashahawaati waxyaabihii shahawaadka maahay wax kale waxyaabaha shahawaadkae iska jecesha in layska cuno waxay rabaan ha noqdaane sida ay caloolahoodii qabriga ugu o-een taa xasuuso iyo wa kayfa sidii saaruu ay u noqdeen jiefan bakti iyo mayd jief wax mataqaanaa jief ah jiyafan say u noqdeen macnaha mayd iyo wax baaba'ay low turikat haddii looga tegi lahaa ilaa jaanibi masaakininaa guryaha aan degannahay dhagacyadooda haddii la dhigdhigi lahaa meydadkooda oo walam tuwaariha aan lagu asturi lahayn aakaamu lardi dhulka buurahooda dhulka buuraheeda iyo dhulka buuraha hoos iyo haddaan lagu duugi lahayn oo meeshana loogaga tegi lahaa maydkooda wadajajnaa waan qaylin lahayn min riixa urkoodaan la qaylin lahayn alla naga qaada saasaan dhihi lahayn waay dadkii madaxda ahaa ee kaa horeeyey inay saa ahaayeen uun saana u dambaysay bal qalbigaaga geli walamasan waxaa naga taaban lahaa xaggooda aldurru dhib min nitnihaa qurunkooda qurunkooda iyo urkoodana ina cuduro lagu dhaco iyo durna taabato taasaaba suurogeli lahaa wasalaamu calayka waraxmat اllaahi tacaala wabarakaatuh muqaddas baa loo soo qoray wabacd intaa kadib faqad casha wuu noolaaday saalim ibni cabdillaahi bni cumar saalim ibni cabdillaahi ibni cumar ibn khaaab cumran cumar oo madiidan ziyaado ah cumri dheer baa ilaahay siiyey xaafilan laga buuxiyey bituqaa laka cabsi caamiran lagu camiray bilhudaa hanuun acrada fiihi wuu ka jeestay can ziinati dunyaa wa suqrufiha ziinada dhanciye quruxdeeda wa aqbala cimrigaa wuxuu ku qaabilay khilaalahu gudihiisa calaa maa yurdi اllaah wuxuu ilaahay raalli ka yahay fa akala wuu cunay min aطacaami xagga cuntada maa galuda wax raqiisa buu cunay galud macnaa wax iska adagoo aan saas u tamacsa tumucsanayn buu cunay walabisa wuu xirtay min athiyaabi xagga dharka maa khashuna wax iska adag buu xirtayoo waxaan qaali ahayn wagazaa wuu duulay arruuma ruum buu ku duulay maca juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda asagoo la socdaa jundiyan asagoo adag oo geesi ah dagaalamaya waqadaa wuu guday xawaa'ij almuslimiin muslimiinta danahoodiina waxbuu ka qabtayoo wuxuu u qaban kara islaam waa u qabtay waxana wuu u naxariistay calayhim korkooda xunuwa alummahaati hooyooyinka naxariistoodaoo kale say hooyooyinka u naxariistaan oo kale yuu muslimiinta ugu naxariistay falamaa markii ataahu ay u timid alyaqiinu geeridii sanata sita wamia sanadii boqol iyo lixaad ee lilhijra irtajat waxaa ruxatay almadiinatu magaaladii madiina xusnan calayhi murug ay u murugootay ehelkeedii ayay la ruxatay wa taraka wuxuu ka tegey wa taraka nacyuhu geeridiisii waxay uga tagtay fii kulli qalbin qalbi kasta lawcatan lawco naxdin murugyo ayay ku dhaaftay wa calaa kulli khadin dhaban kastana damcatan bay uga tagtay ilin wahabba annaasu dadkii baa soo boodoo kacay wahabba annaasu kullu kullu nnaasi dadka dhammaantood markay waxay usoo kaceen yushayicuuna janaasatahu inay janaasadiisa raacaan oo ay sii sagootiyaan wayashhaduuna inay ka qayb galaan dafnahu aasitaankiisa wa kaana hishaam ibnu cabdilmelik yowmaidin maalintaa mawjuudan wuxuu mawjuud ku ahaa uu joogay fi lmadiinati magaalada madiina fakharaja wuxuu u soo baxay lisalaati salaada calayhi saalim dushiisa lagu tukanayey iyo wa aasitaanka raacitaanka loo raacayo iyo sagootintiisii ayuu la soo baxay falamaa markii ra'a uu arkay falamaa markii ra'a uu arkay falamaa markii ra'a uu arkay waa hishaam ibni cabdilmelige tasaaxuma annaasi isciriirinta dadka iyo wa tadafaqahum say u soo ururayaan iyo soo burqashadooda haalat waxaa cabsi gelisay kaharatuhum dadka badnaantooda sida ay dadka isugu soo bixeen maalinta wa ahaarad waxay kicisay fii sadrihi laabtiisa shay-an waxoogaa oo min aasad xasad ah hishaam waa ninkii hogaamiyaha meesha haystay xasad yar baa galay fasaa fasaala fasaa'ala wuu weydiiyey nafsahu nafsadiisu isweydiiyey qaa'ilan asagoo odhanaya turaa min haaulaaءi الnaasi dadkan ayaga ah low ana khaliifata اmuslimiin haddii muslimiinta khaliifkooda maantou dhiman lahaa fii baladihim beledkooda haadaa ay kan aha ilaahay baa dadka soo saaree ninkan baa madax ahaa iyo kan baa saan ahaa ma jirto qof kasta siduu ilaahay ugu dhow yahay subxaana wa tacaala iyo ummadda ugu dhow yihiin qof kasta siduu ilaahay u jeclaaday ummadda u jecel yihiin sidaa darteed baa wax yaroo xasada intuu galay yuu su-aal yar isweydiiyey buu yidhi tura alla maxaa la arki karaa waay maxaad malayn kartaa kam yakruju kan ninkanba hadday usoo baxeen asagoon madax ahayn kam yakruju min haaulaa'i annaas dadkan ee kuwaana meeqa uga soo bixi karaa low anna khaliifata almuslimiinati maatuu dhiman lahaa fii beladihim haada uma qaala kadib wuxuu yidhi waa khaliifkeedii ibraahim ibnu hishaam almaqzumiy waaliyu cala almadiina magaalada madiinana waali uga ahaabaa wuxuu yidhi ifrit qadar amar bixi calaa ahli lmadiina reer madiina an yabcaثuu inay diraan arbacata aalaaf afar kun rajulin oo rag ah ila huquuri furinta ha loo dira buu yihi amar buu ku dhiibay amar ayuu ku bixiyey ifridku qadar waay macnaha ku waajibiyaan alaa an calaa ahli اlmadiina an yabcaثuu inay bixiyaan arbacata aalaafin afar kun rajulin rajul ah xaggee loo dira ila huquuri dagaalka ilى اhuquuri furinta in loo diro fasumiya waxaa loogu magac daray dalika alcaam sanadkaasi asaga ah caama arbacati alaafi sanadkii afarta kun kasta wixii dhaca loogu magac daraa anagu waxaan naqaanaa daga abaartii dabadheer wax la yidhaahda waa caadi waxaan naqaanaa dagaalkii afarta bilood sooma ilaan wax walba wixii markaa asaasu ahoo dadka ka yaabiya yaa loogu magac daraa marka meeshaan afarta bilood dagaalkeedii waxa aan ka dhahno fa dalika alcaam caama arbacati alaafi sanadkii afarta kun baa loo bixiyey saalim ibni cabdillaahi labadiisii qaybood qisadiisa meeshaasaan uga baxaynaa waynu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo cabdiraxmaan algaafiqiyu ninka lagu magacaabo ayaanu arkaynaa qisadiisa wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam